بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين قال شيخ العلامة أحمد بن عمر الشاطري رحمه الله تعالى الزكاة هذه تني الزكاة أحكام الزكاة وزكاة أحكام تدي شيخ ولي وحا كل حجرا قيبتي عباداتك cibaadaadku waxay ka kooban yihiin ilaa afar qeybood waxaanu soo qaadanay hal qeyb ee ka mid a salaadii ayuu sheekhu axkaamteedu uu soo dhammaystiray waa qeybtii labaad ee cibaadaadka ka mid ah waa sakadii sakadu waa cibaado maaliya waa cibaado maalka ilaahay loogu dhowaanayo sadaqo waajib ah ee la bixinayo oo ilaahay loogu dhowaanayo qeybta saddexaadna waa xajka qaybta afraadna waa soomka marka cibaadaadka afartaas qaybood ayay ka kooban yihiin sheekhu qeybtii labaad ayuu halkan inoogu sheegay azakaatu zakadu lugatan min lugatin xagga luqada carabiga annamaa u kobcidu waxa kobcayoo ziyaadaya ayaa luqada carabiga waxaa la yidhaah zakaa la yidhah لأن الزكاة نmاء وزiyaadaة وbarakaة للmaal munaasabada marka ereygan kobcidda uu zakada la leeyahay sharciga waxaa weeye yaعni zakadu maalkay kobcisaa iyaduna maalkay barakaysaa qofkana waxay u tahay dembi dhaaf sida ilaahay subxaanaه وataعaalى uu yihi khud min أmwaalihim صadقة تudahiruhum وتuزakiihim bha waxaad ka qaadaa dadka xoolahoodii zako tudahiruhum sakadaasoo dadka dahiraysa idan marka sakadu waa dahiraad iyo dembi dhaaf waxay kalay barakaysaa qofka bixinaya maalkiisa iyo hantidiisana way kubcisaa azakaatu sakadu luqatan min luqatin xagga luqada annamaa u kubcidu lannu maalkii kubcine oo ay barakayn watadhiiru dahirid wey xagga luqada liannahaa tudahiru saaxibahaa lianna waxaa weeye sekadu saaxiibka bixiyey ayay dahiri oo waxay u tahay dembi dhaaf qofkan bixinna kamaa annahaa cuquubatun calaa maaniciha qofka sekada diidana waxay u tahay cuquubo sida ilaahay subxaanahu watacaala uu leeyahay waladiina yaknisuuna dahaba wاlfida walaa yunfiquunaha fii sabiili اllaahi fabashirhum bicadaabin aliim kuwa ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu watacaala dahabka iyo fidada kaydaynaya oo ilaahay dartii aan u bixinaynin fabashirhum bicadaabin aliim ugu bishaaray cadaab naftooda xanuunjin doona oo adduunyadana ilaahay subxaanahu watacaala uu ku dullaynayo aakhirana ilaahay uu ku cadaabo idan markay sekada qofka bixisana wuxuu u yahay annamaa watadhiir wa cuquubatun calaa maaniciha cadaab iyo cuquubana waxay u tahay qofka sekada diida ayaa ilaahay uu ku ciqaabay wa sharcan min sharcin xagga sharciga seke waxaa la yidhaahaa ismun magacow magacaasoo limaa ayu ladii kii u sugnaaday yukhraju huwa maaga laga bixinayo can maalin maal xaggiisa laga bixinayo aw amase badanin ama jirka laga bixinayo ilaa sekada laba qaybood u qeybsanta zakaad maaliya wa zakaad badaniya zakaatulmaal iyo zako jirka laga bixinayo la yidhaha zakaatulbadan zakaatulbadanka waxaa weeye waa zakada loo yaqaano zakaatulfidri zakaatulfidriga ayaa waxaa la yidhaha zakaatulbadan zakada maalka laga bixinayona waxaa la yidhaha zakaatulmaal marka sheekhu wuxuu ku yidhi zakada sharcigu wuxuu u yaqaanaa ismun magac magacaasoo limaa iladii kii u sugnaaday yukhraju huwa maaga laga bixinayo can maalin maalka xaggiisa laga bixinayo aw badanin ama jirka laga bixinayo qeybta maalka laga bixinayo oo la sadaqaysanayo ama jirka aada ka bixinayso waa zakaatulfidrige qeybtaasaa waxaa la yidhaha zaku zaka calaa wejhin qaabna loo bixinayo qaabkaasoo maksuusin la gaar yeelo weliba iska bixi maahane waa shuruud iyo nidaam ay diintu u dejisay sakada iska bixi uun ma ahane waxay iska leedahay shuruud iyo andimo diintu ay u dejisay oo sakadu iyada la-aanteedba aysan ansixaynin shuruudu wujuubi sakaati اlmaali haadihi midani shuruudu wujuubi sakaati اlmaali sakaatulmaalka wujuubkiidii wujuubkaa shuruuddiisiiw waxaan hore usoo qaadanay sakaduna ay qaybsanto laba qaybood sakaatulbadan iyo sakaatulmaal halkan sheekhu wuxuu uga hadli zakada la yidhaaho sakaatulmaalka maalkaasi noocuu doono ha noqo waxaa soo gelaya zakadii xoolaha laga bixinayo nool waxaa soo gelaya sakada laga bixinayo lacagaha waxaa soo gelaya sakada laga bixinayo tijaarada iyo ganacsiga waxaasoo dhan waxaa laisku yidhaha sakaatul maal marka sakaatulmaal noocuu doontaba ha noqotee shuruudda qofka ay ugu waajibayso shuruudda wujuubi sakaatilmaali sakada la yidhaaho sakaatulmaalka wujuubkeeda wujuubkaa shuruuddiisii khamsatun shan shan shardi qofkii laga helo ayaa sakaatulmaal ay waajib ku tahay alislaamu islaamnimo wey islaamnimo la yidhi maxaa baxay qofka gaalka ah hanti kasta ha yeesho sake hadduu bixiyo kama ansaxayso waajibna kuma aha leanna waxaa weye wixii ka weynaayuu dayacay sekada wixii ka weynaa ayuu dayacay waa towxiidkii towxiidkiiyaaba ka maqan laakiin aakhiro waa loo ciqaabi lianna alkufaara mukhaadabuuna bilfuruuc leanna waxaa weeye gaalada furuucda waa loo ciqaaba waana lagula khidaabi furuucda waxaa loola jeedaa aakhiro marka ay tagaan towxiidkiina waa loo ciqaabi waxyaalihii furuucdii shareecadana waa loo ciqaabayo salaadda maxaad uga tagteen zakada maxaad u bixin weyseen maxaad u soomi weyseen maxaad u xajiyi weyseen arrimaha furuucdaasna waa loo cadaabi towxiidkana waa loo cadaabi isaga walxuriyatu xornimadiina waxaa kaloo shardi ah qofku inuu xor yahay xor la yidhi maxaa baxay hadduu qofku addoon yahay zaka kuma waajibto waa licadami اlmilki addoon milkiba ma haysto muxuu haystaaba wuxuu milkinayo mama jiraan waxbama milkin karo wa tamaamu اlmulki mulkiga taam noqoshadiisii waxaa kaloo shardi ah qofka milkigiisa xoolaha uu milkinayo inuu milki taamayo oo dhammaystiran oo ma waxaa jira qof xoogaa wax milkiyey laakiin milkigiisu daciif yahay miyaa jira oo si xoogaa milkigiisu uusan xoog lahayn miyaa jira waa jira qof noocaas qof waxaa jira milkigiisu uu daciif yahay xoogaa xumuu milkin karaa laakiin milkigiisu laysa mulkan taaman wa qawiyan milki taama xoog le laakiin ma aha qofkaasoo kale waxaa ka mid a ah, alcabdu almukaatabu addoonka la kitaabiyey waa noo iman doonaa baabulbeec markaanu gaarno addoon la kitaabiyey ulajeedada laga leeyahay waxaa weye waa addoon la yidhi intaasoo hanti haddaad keento tusaale ahaan haddii aad keento toban kun oo doolar xorata tobankiibu marka soo shaqaynaa ama ha soo shaqeeyo ama sadaqa ha ku raadiyo tobankaasa laga rabaa inuu la yimi hantidii marka hadduu soo helo maalan dhowr hanti u haystaa waxbuu aruursana hantidii lagu xijay aruursana hantidaas intuu aruursanayo wax sakaahu ku waajibaya malaha sababtu maxay tahy لأnna milkahu ضaciif لأnna waxa weeye waa addoon mukaataba la kitaabeeyey haddana xoolahana isagaa iskale laakiin milkigiisu waa milki ضaciifow لأnna waxa weeye milkigiisu wuxuu ضaciif yahay xornimo ma haysto dhamaystiran laakinahu aayin ilى اlxuriya dariiqii xornimada waa ku socdaa ilaa waa nin hadduu lacagta keeno beri xor noqon doono dariiqii xornimadu ku socdaa lakiin hadda xor ma ah xor ma aha watacayunu gaar noqoshow tacayunu maalik qofka xoolaha iska leh maalig gaara waa inuu qof khaasa waa inuu maalka iska leeya qof gaara la yidhi maxaa baxay dad aan la garanaynba magacyadooda iyo hebel hebel aan la dhihi karin hadday xoolaha isla leeyihiin tusaale ahaan waxaa ka mid a ah almaalu almawquuf cala alfuqaraa maal fara badan ayaa waxaa lagu waqfay wixii faqiiruhu heeska cunaana lii maalkaas lacagtaas waxaa lagu waqfay qof walboo faqiiraho magaalada jooga ee lacagtaa lagu waqfay de faqiirow yaa tahay khaalidaa soo geli kara bakaraa ku jira camaraa ku jira wax la xisaabi kara wax la garan karo magacyadooda maaha marka xoolaha fuqarada lagu waqfay zaka kama waajibto xoolada fuqaraha lagu waqfay leanna waxaa weye maalig mucayana ma jiro xoolahan iskale maalig gaarahoo la dhihi karo xoolahan hebel iyo hebela iskale ma jiro wa tayaqunu jiritaanka yaqiinoobiddiisii wey waxaa kaloo shardiga maaliga hantidan iskale inuu qof jiro yahay waa in la hubo horta maalig jiro inuu yahay mawjuuda maalig jiro inuu yahay waa in la hubo in la hubo la yihi maxaa baxay almaalu اlmawquuf calى اljaniin maalkii lagu waqfay caruurka uurka ku jira inaa wuxuu yidhi xoolaha waxaan ku waqfay caruurka uurka ku jira oo caloosha ku jira weli dhalan ayaan ku waqfay ayuu maalkii xawlaa ka soo wareegay caruurka markii lagu waqfay kabacdi sanadaa ka soo wareegay wax sakaahu ka waajibay mar oo sababtu maxay tahy de qofkan maalka lagu waqfay inuu qof jiro yahay oo mawjuuda maba hubnaba calooshu waa iska buuxdaa laakiin waxaa ku jira allahu aclam allahu aclam inuu nolol ku dhalo doono wuxuu yahay ilaaha garana wax la hubow ma aha marka uurkii xoolihii lagu waqfay isagana wax zako ah oo ka waajibaya ma laha marka shuruuddaa shanta ah ayaa loo xiiriyey wujuubka zakaatulmaalka zakaatulmaal maa tajibu fiihi zakaatu min alamwaali haadaa madkani maa iladii kiiw tajibu fiihi maaga dhexdiisa azakaatu sakadu ay ka waajibayso oo min alamwaali xoolihii ah halkan sheekhu wuxuu uga hadlay horta sakadu maalka laga sakeeyo muxuu yahay maalka laga zakeynayo muxuu yahay maalka laga sakeeyo taasuu sheekhu ka hadlay tajibu sakaatu sakadu way waajibtaa fii sittatin lix ay zakadu ka waajibta lixdaasoo min alamwaali xoolaha ka mid lixdaasaa shareecadu ay tilmaantay in zake laga bixinayo lixdaa wax ka soo haray zake lagama bixiyo waajibna kuma aha wixii lixdaa ka soo haray annacami nicmooleydi annacami nicmooleydi nicmooleyd maxaa loola jeedaa waa geeli iyo loodii iyo arigii geeli iyo loodii iyo arigii marka geelaas iyo looda iyo ariga nicmooleyda la isku yihaa zakadu waajib wanaqdeyni labadii lacagood labada lacagood maxaa loola jeedaa waa lacagihii la isticmaali jiray xilligii nabigeena salى اllahu عalيه wasalam laba lacagoodaa la isticmaali jiray addahabu wاlfida lacag dahab ka samaysneyd iyo lacag qalin ka samaysneyd waa fidada fidada ka samaysneyd iyo wاlmucasharaati kuwii la cushur waajibiyey kuwa la cushur waajibiyey maxaa loola jeedaa waa raashinka beeraha ka soo go-a raashinka beeraha ka soo gaayo sida galleydi bariiskii digirtii qamadigii holahaas isagana ha ka waajibaya zako zaka ka waajibaysa wa curuudi tijaarati ganacsiga badeecadiisii badeecada aad ku ganacsanaysana zakaa ka waajibaysa mahmaa kaana tilka alcuruud badeecadaasi noocay doonto ha noqoto walow kaanat axjaara dhagaxba ka ganacso haddaad rabto dhagaxaad meel isugu keentay dhagaxaasaad ka ganacsata sakadu waajib dhagaxaa saka waajib ku jiro walow kaanat biqaacan boosas ha noqoto boosasaad ka ganacsataa soomaalidu waayahan dambe waxay u bixiyaan waa bararina ha yihan boosku ha ii bararo ha ii bararo waa ganacsi boosuu iibsanaa markaas wuxuu or maxaad u iibsatay booskan inuu ii bararo inuu ii bararo yani waxa wey waa tijaara ina lacagu ii korto boosaskaas marka la bararinayo laleeyahay inuu ii bararaan u iibsaday waa maalu tijaara fatajibu fiihi zakaad sakadu ay ka waajibi dad badanaa waxay ku leeyihiin yacni zako weligeyba kama bixin boos boos weligeyba zako kama bixin boosku hadduu yahay boos adiga aada degan tahay hadduu yahay ood ku nafcinayso hadduu yahay wax zakaa lagaama rabo laakiin boosku hadduu yahay boos tijaaro ah oo sida soomaalida waa u yaqaanaan bararsi aada bararinayso hadduu yahay oo aad doonayso inay wax kugu kordhaan waa waajib dukaan kuu furan uu la mid yahay dukaan kuu furan ayuu la mid yahay mar walba waa sakadii waajib walmacdini god gudqalinka waxaa laga soo saaray gudqalin waxaa loola jeedaa waa god ilaahay ku abuuray dahab iyo fido ilaahay uu ku abuuray oo lagala soo dhex baxay inta la qoto dahab laga qodanayo fido laga qodanayo isagana waxyaalaha laga soo saarayo waajib wey isagana in laga bixiyo zako warikaazi duugtii jaahiliyada dafiinu ljaahiliya jaahiliyadii waxyaalihii ay duugteen waxyaalihii jaahiliyadu ay duugteen jaahiliyada waxaa loola jeedaa maa qabla اlislaam maa qabla bicثati rasuuli اllahi salى اllahu alayhi wasalam bicadii nabigeena salى اllahu alayh wasalam intaan nabigeena lasoo saarin ka hor wixii dadku meelaha ay ku duugteen qofku hadduu helo isagana zaka ka waajibayso lixdaas shay ayaa maalu tijaara ay waajibka tahay wax kale oo sharciga islaamku uu jideeyey in zake laga bixiyo oon lixdan ahayn ma jirto shuruudu wujuubi zakaati nacami haadihi middani shuruudu wujuubi zakaati الnacam nicmooleyda zakadeedii sakada wujuubkeedii shuruuddeedu halkan wuxuu uga hadli sheekhu raximah اllahu tacaala xoolaha qaabka looga sakeeyo iyo shuruudaha shuruudaha looga sakeynayo nicmooleyda nicmooley waxaa loola jeedaa waa geel ari iyo lo sida hore baanu usoo sheegnay kuwaas marka shuruudaha ay zakadoodu ku waajibayso shuruudu wujuubi sakaati nacami nicmooleyda sakadooda sakadaa wujuubkeeda shuruuddeedii wahiya nicmooleydu alibilu waa geeli waalbaqaru waa lo-di waalghanamu waa arigiie arbacatun afar shardi nicmooley waxaa loo yaqaanaa saddexdanaa loo yaqaana waa geel ari lo afar shardi markii la helo ayaa sekada laga bixin nicmooleyd shardiga ugu horeeya annisaabu nisaab nisaabku waa xad xad waxaa jira sharcigu u xadeeyey oo xooluhu haddaysan gaarin zakadu aysan waajib ahayn waa in horta xad cabirka sharciga waa inuu neefku gaaro xooluhu ay gaaraan cabirka waana noo iman doona xoolaha nisaabkoodu sheekha noo sheegi doona tusaale ahaan geeliyoo kale waa inuu shan neef gaaro geeliyoo kale waa inuu shan neef gaaro walxawlu sanadkiibu waxaa kaloo shardiya xoolahaas inay milkigaaga ku jireen hal sano haddii hal sano ka yar milkigaaga ay ku jiraan sakadooda waajib ma ah. wa isaamatuhaa isaamatu nacami xoolahaas soofintoodii weeye kula alxawli sanadka kulligiis waa in la soofiyo sanadkao dhan waa inay soofayeen oo kala mubaaxa caws mubaaxoo la banneeyey waa inay soo daaqayeen geedo mubaaxa macaws mubaaxa waa in sanadkii oo dhan ay soo daaqayeen waa shardi kale mubaax la yidhi maxaa baxay inay soo daaqayaan haddiiba xoolihii xoolahan loo yaqaano qoob xirka qoob xir xoolo la yidhaaha jiro yacnii qofku guriguu ku biilayaahoo cawska iyo maakaalka iyo qamadiga iyo meeshuu ku siina qoob xiraa loo yaqaanaa sakadooda waajib maaha walow nisaab iyo ka badan ba ha gaaran haddii doonaan lan waxa weye xooluhu marba haddii qarashba lagu nafaqaynayo adigiiba aada maaragtaahay gacanta ka nafaqaynayso sakadooda waajib maaha waxaa shardiya in la soofiyo oo kale ama daaq mubaaxa inay soo daaqayaan shardiga haddii waxaa la mida ah sidaas oo kale maaliga inuu daaqa isagu geeyo ninka xoolaha iskale ama qofuu asagu u wakiishay inuu daajiyana waa shardi maxaa baxay maaligii daaqii ma geyn qof asaga uu u idmay oo wakiilka ahna daaqi ma uusan geyne tuug dhacayaa daaqi geynaya xoolaha sakadooda waajib ma aha marka biqasdi اlmaaliki aw biidnihi maaliga waa inuu yani qasadkiisa neefka ku soofo ama asagu waa inuu idmo oo qof qowsaara uu yidhaha xoolahan ii soofi xoolahan ii soofi laakiin haddii inta xoolihii laga dhaco oo laga booliyo halkii sanaba tuug iskala maqnaayo tuug iska daajinayay sakadooda waajib ma noqonayso marka wa kownuhaa kownu nacami nicmooleyda ahaanshadeediina waa shardi hayra caamilatin mid shaqaynaysa hayrkeed waa inay ahaato waa inaysan shaqo qabanayn neefkii shaqada qabanaya xisaabta nisaabka ma lagu daray inuu neefka shaqaynaya sakadiisu isagu waajib ma aha wuxuu doonaha ka shaqeeyo shaqada waxaa ka mid a in xamli loo isticmaalo yacni gaadiidaa laga dhigta gaadiidaa laga dhigtaa maanta hore waxbuu daldali neefkii geel ahaa oo gaadiidka laga dhiganaya lagu guurayey oo loogu talagalay reerku inuu ku guuro mar walbaba kaas xisaabta kuma jiro lagu xisaabi maayo waxaa kaloo lamid a ah xariga camalulxari haddii loo isticmaalo xoolihii oo maalan beeraha ay qodayaan dibida oo kale dhooweydan oo kale waxaa jira meelo sidaas oo kale oo dibida beeraha lagu qodo ayaa jira oo lagu shaqaysto dibigaas marka shaqaynayo beerihii qodaya xisaabta kuma jiro waa laga reebaya markii xoolaha la tirinayo oo zaka ahaan loo tirinayo waa laga reebaysa marka inuusan shaqayna waa shardi shuruuddaa marka afarta ah ayaa loo xiriy xoolaha marka sakadoodu ay waajib tahay shuruudu wujuubi zakaati naqdeyni haadihi midani shuruudu wujuubi zakaati naqdeyn labadii lacagood sakadoodii zakadaa wujuubkeeda wujuubkaa shuruuddiisii halkan sheekh wuxuu uga hadlay labada lacagood shuruudaha ay waajib tahay in looga sakeeyo oo haddii shuruuddaa la waayo sakadooduba markaas aysan waajib ahay labada lacagood marka maxaa loola jeedaa sheekha inoo sheegi doono shuruudu wujuubi sakaati naqdayni labada lacagood sakadoodii wujuubkeedii wujuubkaa shuruuddiisii wahumaa labada lacagoodna addahabu waalfida waa dahabkii iyo lacagtii fidada ahayde halaaثatun saddex shardigo lacagaha marka laga sakeynayo lacagahana sheekhu wuxuu yihi ulajeedada laga leeyahay naqdayn waa lacagtii dahabka ahayd iyo lacagtii fidada ahayd waa labadii lacagood oo la isticmaali jiray xilligii nabigeena salى اllahu calayhi wasalam ama casrigeenan hadda la joogo lacagahaasi ma socdaan lacag dahab ka samaysan ama fido ka samaysan oo adduunku hadda uu ganacsi u isticmaalo ama cumlo uu isticmaalahay ma jirto lacaga zuulay wey adduunka dhanba ka zuulay oo ka baxay laakiin booskoodii maxaa yimid cumlaadaa yimid waxaa yimid doolarkii lacag soomaaligii riyaalkii sacuudiga jineyha lacagta la yihaaho yuurada midda la yihaaho marka waxay leeyihiin culimmadu yani kulu maa raaja rawaaja الdahabi wاlfidati fahuwa ka xukmihima wax walboo booskii dahabka iyo fidlada istaaga oo qaabkii dahabka iyo fidlada wax loogu kala iibsan jiray oo gabdhaha meherka loo siin jiray oo adduunku ku tacaamuli jiray wax walboo mucaamalo lacag noqda iyaga xukunkoodii qaadan xukunkoodii ayuu qaadanoo yacni zakadu waa waajib oo markaa lacagahan aan isticmaalayno lacagta soomaaliga aan isticmaalayno qofkii yuro isticmaalahay kii dollar isticmaalay kii lacagta birta la yidhaha isticmaalay kii maaragtaa hijinaha isticmaalay ayu lacagaha adduunka laga isticmaalo dhammaantood sakadoodu waajib liannahumaa yaruujaani rawaaja dahabi walfida leanna waxay taagan yihiin qaabkii loo isticmaalayay dahabkii iyo fidadii wax lagu kala iibsanayey ayay istaagayaan mar walba qofka haddii la weydiiyo la yidhaaho muxuu yahay waxaan jeebkaaga ku jira ood wax ku iibsanayso yacni sharci markii laga soo tago caqliga iyo curfigu wuxuu leeyahay waxani waa lacag waxaan aan waa lacag sidii naqdiga xilligaa jiri jiraba dadka curfigooda ay u oqoon jireen lacag ay u oqoon jireen midda kale mucaamalaadkii labada naqdi lagu samayn jiro beecii iyo meherkii iyo tijaaradii kulli waa lagu sameeyaa lacaga habkoodii marka iyagana waxaa waajibaya in laga sakeeyo labada lacagood marka sheekhu wuxuu yidhi saddex shardi ثalaaثatu shuruudu wujuubi sakaati naqdayn ثalaaثa saddex shardi ayaa shardi marka laga sakeeyo alxawl sanadkiiba waxaa shardi ah lacagtaas in milkigaaga ay ku jirto sanad inay milkigaaga ku jirto waa shardi haddii lacagtii lix bilood ama toddoba bilood ka bacdi milkigaagiiba ay ka guurto adaa iska isticmaalay ama qofaad siisay ood ku sadaqaysatay ama yacni xawlkii intaan la gaarin adigaaba isticmaalay wax zaka ah oo ka waajibaya ma jiraan haddii sanadkii ka horba lacagtii milkigaagii ay ka dhammaatay wanisaabu nisaabkiiu wanisaabu nisaabkii nisaabku waa xadu xad inay lacagtaasu gaartana waa shardi xadkii sharcigu ugu talagalay yani lacagtu miqdaar iyo qadar kastay la eg tahay iska ma maahan xuduuddii sharcigu u xiray waa inay cabirkaas cabirkaas waa inay gaarto shardi wa huwa nisaabkaasi cishruuna labaatan weeye oo midqaalan min midqaalin ee midqaal ah labaatankaas midqaaloo fi dahabi dahabka dhexdiisa ahaada lacagtu haddii ay tahay lacagaha dahabka ah waa inuu dahabkaasi gaaro cishruuna midqaalan midqaalku wuxuu ahaa micyaar ama miqyaas yacni aalad wax lagu cabiru ahaa oo wax lagu miisaamo waktigii horaa la isticmaali jira lama isticmaalo hadda hadda waxyaalaha la isticmaalo waxaa weeye almaqaayiis alxadiiثa waxyaalaha halbeegyaalka casrigan la isticmaalo waa garaan waxaan aan u naqaano maqaayiis alxadiiثa garaana hadda la isticmaalo idan marka cishruuna mihqaalan meeqo garaan wey marka cishruuna mihqaal ilaa dahabkii waxaa la yidhi nisaabkiisu zakadu ay uga waajibayso waa labaatan mihqaal labaatankaas mihqaal si qofku uu u raadiyo way fududdahay yacni inta garaam uu noqonayo leanna waxa weye waxaa la sameeyey mataaxiftii mihqaalkiiyaa la raadiyey qadiimkii oo xilligii saxaabadii ooli jiray ayaa waxaa laga helay mataaxif meelaha taariikhdii lagu kaydeeyo alaabihi horeo la isticmaali jiray mihqaalkiia markii la miisaamay garaankana marka lagu cabiray saasaa waxaa lagu ogaaday mihqaalka inta garaamuu keenayo inta garaamuu keenayo ayaa marka sidaas lagu ogaaday sidaas awgeed halkii mihqaalba wuxuu noqday markii garaam ahaan loo bedelay afar dhibic labaatan iyo shan noqday oo garaan wey waa afar garaan iyo rubuc wey dhibic labaatan shan labaatan shan wixii dhibicda xagga ka xiga waa rubuca loola jeeda rubuc waxaan hal garaan dhamay ee loola jeeda waa halkii mihqaal marka halkii midqaal hadduu la ekaaday ama la miisaan noqday afar dhibic labaatan iyo shan hadduu ku cabir noqday afar dhibic labaatan iyo shan ayada waxaad ku dhufaneen labaatankii ku dhufa marka waxaa kuu soo baxaya siddeetan iyo shan garaana kuu soo baxaysa yani halbeega nidaamka loo cabiray waa sida mataaxiftii markii la raadiyey ama yacni waxyaalihii taariikhdihii hore dadka ay isticmaali jireenoo mihqaalkii naftiisii ayaa la helay halkana marka kefadii waxaa la saaray garam mihqaalkiina kefadda kale la saaray miisaankii markii la saaray wuxuu ku miisaan noqday afar dhibic labaatan shan garaam ku miisaan noqday yacni waa afar garaan iyo rubuc uu la ekaaday halkii mihqaal intan cadadkaana marka waxaa lagu dhuftay cishruuna mihqaalana lagu dhuftay waxay soo baxday siddeetiyo shan garaan marka ujeedada marka waxaa noo soo baxaysa dahabkii siddeetan iyo shan garaan inuu nisaabkiisu noqonayo oo markaan maqaayiista xadiisada ah ama qiyaaska iyo cabirka hadda dadku isticmaalaan markii loo bedelo saasuu noqo siddeetan iyo shan garaan marka lacagahan iyagana sidaasoo kale maadaama lacagahan miqyaaskooda iyo nisaabkoodii iyagana la haleeshiinayo dahabkii iyo fidadii lacagahan markii dhinaca dahabka la haleeshiiyo iyaguna waxay noqonayaan lacagta nisaabkeedu siddeetan iyo shan garaan lacagtaadu markay gaarto wax goyn kara lacag goyn karta siddeetan iyo shan garaan markay noqoto fahaada huwa nisaabu alcumla lacagahan cumladaah la isticmaalo nisaabkeeduna intaasuu noqonaya liannahu lacagahani mar walbaba la haleeshiinaa dahabkii iyo fidadii ayaa la haleeshiina wa mi-ata dirhamin laba boqol oo dirham weeye xadka zakada markay gaarto lacagta labadaas boqol oo dirham oo fi lfidati fidada dhexdeeda ahaata lacagaha la isticmaali jiray xilligii nabigeena salى اllahu alayhi wasalam waxaa ka mid ahaa lacagta fidada haddana ma jirto lacag fidaha in la isticmaalo fidada marka waxaa shardiga ah marka sakadu ay waajib tahay inay gaarto xadka ah laba boqol laba boqol oo dirham waa inay gaarto dirhamkuna waxaa weye wax la miisaamayey xilligaas wuxuu ahaa waa wax la miisaamayey labadaas boqol oo dirham markii fidadu ay gaarto markaasaa laleeyahay zako waajib weye in laga bixiyo marka iyadana see ku ogaan karnaa maqaayiista xadiiska ah ama cabirada hadda yaallo sida garaan haddii labada boqol loo bedelo see noqon karta laba boqol oo dirham see ku ogaan karnaa garaamkeeda garaamkeedana waxaan ku ogaan karnaa dirhamka inaan raadino dirhamkii iyo mihqaalkii hadda dahabka aanu soo marnay yaa miisaan badan yaa see weyn labadooda dirhamkan oo fidada iyo halkii miثqaalo hadda soo xisaabayno halkii miثqaal meequu noola ekaa meeqo garaamuu noo ahaa afar dhibic labaatan shan noo ahaa hal dirham waxaan raadinaa labada boqol oo dirham hal dirham oo ka mid ah iyo hal miثqaal oo afar dhibic labaatan shan noo ahaa garaan yaa badan yaa miisaanka markii la miisaamo waxaa miisaan badan mifqaalka ayaa culus miisaan badan oo dahabka ah لأnn waxaa wey waxaa la ogaaday dirhamkan halkii dirham ayaa wuxuu la eg yahay hal misqaal oo toban loo jejebiyey toddobadiisa qaybood meeqa ka haray misqaalkii saddexaad ka tuuri bis marka halkii dirham oo fidada ka mida labada boqol oo dirham hal dirham oo ka mida wuxuu la cabir yahay misqaal toban meelood loo jejebiyey toddobadiisa meelood aa fahmay sooma marka toddobadiisa meelood meeqi noqone waa sabcatu acshaara loo yaqaan sabcatu acshaar hal midqaal oo toban qaybood midqaalkii dahabka aha oo toban loo qeybiyo toddobadiisii qaybood iyo hal dirhama isla eg midqaalkii oo toban loo halkaas xisaabtu markay marayso waxaad marka heli kartaa ood raadin kartaa inta garaam oo laba boqol oo dirham uu noo soo baxayo marka de halkaa ka ambaqaadid si yani waxaad uga ambaqaadi waxaad leenahay eh, maadaama halkii dirham uu la eg yahay hal misqaal oo toban loo kale loo qeybiyey toddobadiisii maadaama uu la eg yahay toddobadiisii marka meeqay noqonay ilaa sabcatu acshaarkii imisay noqon marka sabcatu acshaarkii imisay noqon leannu qaabkaad u qaybinayso waxaa weeye waa inaad samayso yacni afar dhibic labaatan iyo shan garaan halkii midqaalan oo ahaa afar dhibic labaatan iyo shan garaan ayaad waxaad u qaybinay toban maxaa noo soo baxay mobeilkiinaba ku qaybiye mobeyl sooma haystaan si mobeelada aad uga fahamtaan oo qof walba ugu fahmo xisaabta afar dhibic labaatan iyo shan garaan intaas u qaybi toban u qaybi halkii meeq meeq u noqdo ya eber dhibic afar boqol labaatan iyo shan uu noo soo baxay halkaas maxaan ka helnay marka wixii aan raadinaynaan helnay yani sabcatu acshaarkii ayaan helnay marka marka xisaabtu haddii ay sidaas tahay yacni markaas waxaan ku dhufanaynaa ilaa waxaan rabnaa inaan raadino mi-atay dirham laba boqol oo dirham inaan helno ayaan isku dayeynaa marka intaasaan marka waxaan ku dhufanaynaa toddobadiiaan ku dhufanaynaa eber dhibic afar boqol labaatan iyo shan e waxaan ku dhufanaynaa toddoba imse noo soo baxayso ya labo dhibic sagaal boqol toddobaatan iyo shan wixii dhibicda xagga ka xiga oo waxaan hal dhamay hal xataa ma dhamay intaas marka maxay tahay laba dhibicdaas labo dhibicda waxaa xagga ka xiga waa labadii garaam laba garaam laba garaam dhibic sagaal boqol toddobaatan iyo shan ayaan haynaa weli marka ma aanan gaarin ulajeedadeena waxaan raadinaynaa laba boqol oo dirham inta garaamkeedaan raadinayna garaamkan xadiiskaan u bedelayna yani casrigan hadda xadiiska labo dhibic sagaal boqol toddobaatan iyo shan ayaan waxaan ku dhufanaynaa inta kitaabku noo dhigayo mi-ataa dirhamin fi laba boqol intaa ku dhuf shan boqol sagaashan iyo shan garaan wey marka whada huwa maqsuuduna intaan raadinayna waa helno intaasu marka marka maxaa noo soo baxay yacni laba boqol oo dirham markaan garaamka aan naqaano aan u bedelno waxay noo noqonee fidada nisaabkeedii shan boqol sagaashan iyo shan garaam fidada marka adiga aad haysatid shan boqol sagaashan iyo shan garaan markay kuu noqoto markaasay sako ay waajib ku zako markaasi waajib kuguta marka habkaas haddaad usoo martid si fudud waxaad ku heli kartaa yacni macaayirtii qadiimka ahayd ama halbeegyadii qadiimka ahayd iyo waxaa kii fududaanaysa garaamkan inaad u bedeshid adigoon meel kaleba aadinba wa mi-ataa dirhamin laba boqol oo dirhamo labadaas boqol oo dirhamo fi lfidati fidada dhexdeeda ahaade wa kownuhumaa labada lacagood ahaanshadoodii ayaa shardi ah ayra xuliyin bilado ayrkood waa inay noqdaan biladahaasoo mubaaxin ee la baneeyey biladaha ulajeedada laga leeyahay waxaa weeye waa maa yutasayanu biha waa waxyaalo la ysku qurxiyo gabdhahu dhegedhege iyo katiinado iyo waxa ay ka samaystaana waxaa la yidhaha xuliy marka dahabkan iyo fidada marka laleeyahay leeyahay zakaa ka waajibaysa waa inuusan ahayn waxyaalo qurux loo haysto ama dahabka gabadhu isku qurxinayso dhegedhegaheeda faraatigeeda khalkhaalkeeda katiinadeeda waxaas nisaabba ha gaaro hadduu rabo oo garaankiisu haba gaaro siddeetan iyo shan garaan markii gabadha waxay isku qurxinayso markii la miisaamay siddeetan iyo shan garaan laakiin waxaani waxay u isticmaasho qiniye iyo kayd uma isticmaasho ganacsi uma isticmaasho oo waxay jirkeeda ay ku qurxinayso falaa zakaata fiih wax zaka ah oo ka waajibaya markaa ma jiraan shuruudu wujuubi zakaati اlmucasharaat hadihi midani shuruudu wujuubi zakaati اlmucasharaati waxyaalaha la cushur waajibiyey zakadoodii zakadaa wujuubkeedii wujuubkaa shuruuddiisii halkan wuxuu rabaa sheekhu inuu uga hadlo mucasharaadka waxyaalaha beeraha ka soo go-a oo raashinka la cuno ayaa waxaa loo yaqaan mucasharaat mucasharaadkaas shuruudda zakadiisu ay waajib ku tahay shardu wujuubi zakaati اlmucasharaati waxyaalaha la cushur waajibiyey sakadoodii sakada wujuubkeeda wujuubkaa shardigiisii wahiya mucasharaadka la sheegay alrudabu waa rudabkiiye waalcinabu waa cinabkiiye wamaa ay ladii kii weeye yuktaatu huwa maaga la quudeysto xaalata alikhtiyaari ikhtiyaarka xaaladiisa la quudeysto oo min alxubuubi xabadihii raashinka ah annisaabu nisaab ayaa shardi annisaabu maxay khabar u tahay shardi wujuubiga mubtadahaas shardi wujuubi zakaati اlmucasharaat shardigeedii annisaabu wahiyo rudabna maxay noo noqonaya jumladaas jumla muctaridan waa jumlo soo kala dhex gashay mubtadihii iyo khabarkii soo kala dhex gashay annisaabu nisaab sheekhu wuxuu ku leeyahay waxyaalahan mucasharaadka ah ee sharcigu in cushur laga bixiyo uu waajib ka dhigo mucasharaadkii uu kuu fasira wuxuu yihi wahiya mucasharaadku alrudabu wاlcinab waa rudabkii rudabka waxaa loola jeeda waa timirta cinabkii cinabka waxaa loola jeeda waa zabiibkii kuwaasaa ka mida wamaa iladii kii wey yukhtaatu la quudeysto xaalat اlikhtiyaari ikhtiyaarka xaaladiisa la quudeysto wamaa yukhtaatu xaalat اlikhtiyaar maxaa loola jeedaa yacni raashinka si caadiya loo cuno iyadoo wax daruuraayo dhibaata aysan jirin waxaa ka mida ganleydii beriiskii sareentii qamadii wax walba oo la cunayo oo raashin ahaanba loo isticmaalo isagana mucasharaada la yidhi oo beeraha ka soo go-a wamaa yuqtaatu la yidhi maxaa baxay shaygan haddaan quud iyo raashin uusan ahayn laakiin qudaar ahaan loo isticmaalo sakadiisu waajib ma aha tusaale ahaan waxaa kuu soo go-day beertii sisin cambi yaanyadii oo kale mooskii oo kale kuwaasoo kale qudrawaadkaas maadaama raashin aysan ahayn sakadooda waajib ma aha ilaa inaad ganacsi aad u isticmaalayso maaha laakiin beertiisa sinta ama yaanyada kaaga soo gada yaanyadii haddaad suuqa keento ka war sakadu waa waajib leann waa maalu tijaara oo baabka waxay geli maamu tijaara ee looga yani looga sakayn maayo baabulmucasharaat looga sakayn maayo maalu tijaari kuu noqon wamaa yukhtaatu wixii la quudaysanayo xaalat alikhtiyaar اkhtiyaarka xaaladiisa اkhtiyaarka xaaladiisa la yihi maxaa baxay xaalaةu daruura baxay maa yuktaatu xaalaةa daruura baxay raashin ahaan waxan waa loo isticmaalaa tusaale ahaan laakiin waa markay daruura jirto markay abaaruhu dhacaan oo nafta dadku u yaabaan markaas bisaa la cunaa kaa sakadiisa waajib ma maala baadiyaha waxaa jira bahal la yihaha quule soomaalidu waa yaqaanaan quulahaas xilliyada abaaruhu dhacaan waa la cunaa markaas waa la cuna marka abaartu ay dhacdo kaasoo kale sakadiisu waajib ma aha lanna wax si dabiiciya loo cuno maaha markii dhibaata dhacdo dhibaata markay dhacdo annisaabu nisaaba shardiga inuu xad gaaro waajib wa huwa nisaabkuna khamsatu awsuqin shan dibi rar ama shan geel rar shan rati rar ama shan dibi rar khamsatu awsuqa yacni markii loo bedelo macaayiirta hadda la yaqaan waa boqol waxaan leeyahay kun iyo laba boqol oo koombow kun iyo laba boqol oo koombo ayaa waxaa loo yaqaanaa khamsatu awso beertaadu marka kun iyo laba boqol oo koombo haddayba gaarto sakadii markaas ay kugu tahay waajib shuruuda wujuubi sakaati amwaali tijaara haadii midani shuruuda wujuubi sakaati amwaali tijaara ganacsiga xoolihiisii xoolaha sakadiisii sakada wujuubkeedii wujuubkaa shuruuddiisii halkan wuxuu rabaa sheekhu inuu haddana ka bilaabo xoolaha ganacsiga shuruudda sakadu ay ugu waajibto shuruudda wujuubi sakaati amwaali tijaarati ganacsiga xoolihiisa sakadiisa wujuubkeeda wujuubkaas shuruuddiisii wa hiya maalu tijaaruhu intuusan shuruudda kuu sheegin wuxuu kuu xadaynaa maxaa la yihaha maalu tijaara maalka ganacsigu taqliib اlmaali maalka gedgedintiisii ligaradi الribxi liأjli garadi الribxi faa'iide muraadkeeda darteedna loo gedgediyo waa wax walba ee loo rogrogayo in faa'iida laga helo maal tijaaro saasaa l wax walba oo loo rogrogayo in faa'iide laga helo maalu tijaaro sabcatun shuruuddaasi toddobow sabcatun waxay khabar u tahay shuruuddaas oo mubtadaha ahy toddoba shardi wey maalu tijaaraha marka sekadu ay waajibto kownuhaa maalu tijaaraha ahaanshadeeda weeye curuudan badeeca inay tahay waxa laga tijaaraysanayo shardi haddii wuxuu dee badeeco aysan ahayn oo lacago lacago lagu sarifayo hadday tahay lacagtan waa iska iibinaa lacag soomaaligii muxuu ku iibinaa dolaru ku iibinaa dolarku iibinaa yurub haddana kusii iibinaa wax noocaas hadday tahay waa baycu naqdin binaqdin lacag lacag lagu gadayo hadday tahay falaa tajibu الzakaatu fiiha zakadu markaas waajib kuma ahan walidaalika sheekh la dhihi jiray ibnu surayj oo aimada fuqahada shaaficiyada ka mida ah wuxuu dhihi jiray bashiri sayaarifata an laa zakaata caleyh sariflayaasha ugu bishaarey inaan zake laga rabin saasuu dhihi jiray ibnu surayj sheekh la dhihi jiray lan waa sariflayaasha ulajeedada waxaa wey waa baycu naqdin binaqdin aakhar lacag lacag kale lagu iibinayo weymahanin badeeco oo haddana lacag lagu iibinayo ma aha sayaarifan sayaarif kownuhaa ahaanshadeeda weeye curuudan badeeca waa inay tahay waniyatu tijaarati ganacsiga niyadiisina waa shardi qofku waa inuu maalkan ula jeedo u niyeysto ganacsi inuu ka ganacsado wa kownu niyati niyada ahaanshadeeda way maqruunatan mid lala xiriiriyey bitamalluki milkinta waa in lala xiriiriyo markaad shaygan soo iibsanay soo milkinaysay niyadeedu waa inay ahayd inaad tijaaro ahaan iyo ganacsi inaad u isticmaasho shardigu ow amase fii majlisi alcaqdi ama heshiiska fadhigiisa waa in niyada lala xiriiriyay ama goobtii heshiisku ku dhacay waa heshiiskii beeca ood waxaan kusoo iibsanaysa goobtaas waa inaad ku niyeysato waxaan inaad tijaaro ahaan aad u isticmaalayso ganacsi wa kownu tamalluki soo milkinta ahaanshadeeda bimucaawadatin bedel qaadasho waa inaad ku soo milkisay waxaan yacni dukaanka kuu yaalla ama ganacsigaaga ah sababta aad ku soo milkisay inuu yahay mucaawada inaad adiguna wax dhiibtay adna waxaad soo qaadatay saas waa inuu yahay mucaawada wa allaa tanida tijaaradu waa inaysan soo caddaanin binaqdihaa tijaarada lacagteedii waa inaysan ku soo cadaanin alladii naqdigaasoo tuqawamu tijaarada lagu qiimeeyo bihi naqdigaas lacagta lagu qiimeeyo aakhira alxawli sanadka aakhirkiisa waa inaysan yani wixii lagu qiimeyn lahaa inaysan tijaaradu kusoo soo cadaanin naaqisatan xaalay tahay tijaaradii mid ka naaqisa cani nisaab iyadoo nisaabkii naaqis ka ah lacag ahaan lacagtii lagu qiimey lahaa waa inaysan dukaanku ku soo caddaanin asagoo nisaabkii ka yar yani ulojeedada shardigan laga leeyahay waxaa wey maalu tijaarahan wixii aakhirulxowl aada ku qiimeyn lahayd maalan dukaana kuu furan dukaankan maxaad hadhow ku qiimeyne ood ku ogaane inta uu la yahay dukaanka yacni cabirka lacagtu intay la tahay maxaad ku qiimeyne tusaale ahaan tusaale haddaad rabto inaad ku qiimeyso dollar waxaa shardi ah dukaankan intaan sanadkii dhammaan waa in dukaankii oo dhan uusan soo wada cadaan badeecadiisii oo lacag ahaan uusan isku wada bedelin kulli inta kulli wada iibiso haddii kulli intaad wada iibiso lix bilood ka bacdi uu soo caddaado dukaankii isagoo nisaab ka yar lacagtii ay caddaatay wax zakaahoo laga bilaabayo laleeyahay maalintii dukaanka la furay ha laga soo bilaabo ma jiro lannahu inqadaca alxawlu sanadkii halkaasuu ku go-ay waxaa la ogaaday sanadkaas horey bilahaas tegey lagu xisaabi maayo sanadka marba haddii lacagihii dukaankii ay soo cadaadaan lacagta ay ku soo cadaatana ay tahay lacagtii aad ku qiimeyn lahayd sanadka markuu dhammaaday dukaanka lacagta noocaas hadduu ku soo cadaado lix bilood ka bacdi lana ogaado lacagtii inaysan nisaab dhammayn dukaankii lagu iibiyey inqadaca alxawl sanadkii waa go-ay yani sanadkii lixdaas bilood ma loo xisaabay hadhow maxaa bilaabanaya markaad rabto lacagtii inaad celiso haddana oo dukaan aad ku iibiso ama badeeco aad ku iibiso maxaa bilaabanaya xawl jadiid sanad cusub hadduu kow leeya kii hore wuxuu ku go-ay dukaankii lacagtiisa wada caddaatay lana ogaaday inuusan nisaab dhamin marka xawlkii waa dhalgo-ay kii hore waa go-ay mid cusubaa la bilaabay sanad cusub wa anlaa tanida tijaaradu waa inaysan soo caddaan binaqdihaa tijaarada lacagteedii waa inaysan ku soo caddaan alladii lacagtaasoo tuqawamu tijaarada bihi binaqdi lacagta lagu qiimeeyo aakhira alxawli sanadka aakhirkiisa lacagtii lagu qiimeyn lahaa waa inaysan lacagtaa kusoo soo cadaanin naaqisatan xaalay tahay tijaarada iyadoo ka naaqisa can inisaab haddii la waayo nisaab ka naaqisa sanad cusuba hadhow loo bilaabi waalaa tuqsada waa inaan tijaarada loola qasdin lilqunyati kayd waxaa kaloo shardiga tijaarada waa inaan niyadii tijaarada inta la gooyo aan kayd loo bedelin dukaankii haddii aad tiraahid tijaaro dhanba waa iska dhaafayo kaydaan ka dhigana caruurtayda ayaa sonkorta iyo wax dhan aan rabaa inaan biilba uga dhigo ay cuncunaan markaa waa go-ayan maali tijaaro ma jirto marka wax saka ah oo ka waajibayaan ma jiraan marba haddaad wixii kayd aada u bedelatay baqaarkii kuu buuxay oo sonkorta aad ku iibinaysay sonkortaan dhanba kaydaan ka dhigtaat anaa iska cunaya caruurtayda bis way tijaaradu way dhammaatay marka wax tijaarahay ma jirto sakadeeduna waajib ma aha wamudiyu lxawli sanadka soo tegidiisii wey min waqti milki milkinta waktigeedii laga bilaabo waa inuu sanad ka soo wareego waxaa kaloo shardi ah inuu sanad ka soo wareegana waa shardi maalintii aad milkisay maalu tijaaraha maalkan lacagtan tijaaradu maalintii kusoo gashay laga bilaabo inuu sanad dhammaadana waa shardi shuruudu wujuubi zakaati rikaasi adihii midani shuruudu wujuubi zakaati rikaasi duugtii jaahiliyada sakadeedii sakada wujuubkeedii wujuubkaa shuruudiisii halkan wuxuu rabaa sheekhu inuu ka bilaabo noocan loo yaqaano rikaaska waxyaalihii jaahiliyadu qabla alislaam ay duugteen hadduu qofku uu helo shuruudaha sakadaasi ay ku waajibayso shuruudu wujuubi sakaati rikaasi rikaaskuu rabaa inuu kuu fasiro ayilmadfuuni fi lardi maalkii dhulka lagu duugoo lagu aasay sakadiisa wujuubkiisii shuruuddiisii arbacatun afar shardi ayaa loo shardin maalkaas marka sakadu ay ka waajibayso kownuhu kownu rikaazi waxaa meesha lagu duugay ahaashadiisa wey dahaban aw fida waa inuu noqdo dahab waa inuu noqdo ama uu fida noqdo dahab iyo fida la yidhi maxaa baxay haddii wax kale meeshii aad ka soo qodato oo qiimo leh wax qiimo leh oo la isticmaali karo oo wanaagsan ayaad dhulkii ka soo qodatay jaahiliyada dahabna ma qodan fidana ma adan qodan wax zakaaho ka waajibay ma jiraan maalan dhar oo kale ayaad heshay ama bir qaali ah ama dhagax qaali ah oo jaahiliyadu meesha ay ku duugteen ayaad heshay wax zakaaho ka waajibaya ma jiraan waa inuu dahab yahay ama fid wa kownuhu rikaaska ahaanshadiisa way nisaaban waa inuu haddana nisaab inuu dhan yahay waa shardi dahabkan jaahiliyadu ay meesha ku duugteen ood heshay inuu nisaab dhan yahay waa shardi isagu hadduusan nisaab dhammayn waxaa loo dumaa markaas yani wixii milkigiisa ku jiray qofka oo jinsigiisa ahaa oo maalan haddii maaragtaay dahab kale uu haysto dahab kale uu meesha ka qotay dahab kaleo nisaab dhammayn ayuu haystaa oo milkigiisa hore ugu jiray labada dahab haddii laisku buuxiyo dahabkii hore ugu haystay iyo kan uu soo qotana nisaabay dhammaanayaan markaa sekadu waa waajib wa kownuhu ahaanshadiisa rikaaska min dafiin الjaahiliya jaahiliyadu wixii ay duugteen waa inuu ka mid yahay wixii jaahiliyadu ay duugteen jaahiliyadu waa qabla bicثati rasuuli اllaahi salى اllahu عalayhi wasalam rasuulkeena salى اllahu عalيه wasalam intaan la soo saarin ka hor dadkii jiri jiray waxyaalihii ay duugteen waa wax iska naadira in la helaba hadda wax la helo in la helo ay naadir tahayo qabla bicثati rasuuli اllaahi wax meel lagu aasay oo lagu duugay helidooda waaba naadir bal lacalla hadday dhacdo kitaabku ka hadla sharcigu wuxuu ka hadlaya waxaa weye lacalla xukunkaas haddii uu dhaco way waxa laga hadlay waxaana lagu fahmi karaa calaamooyin iyo astaamo wixii dahabkii aada soo qoday inaad ku aragtid astaamihii jaahiliyada shaambaddii ay isticmaali jireen jaahiliyadu taariikhaan markii la baaro ama taariikh ku qoranba oo xilligaas in la aasay qabla bicati rasuulillahi dahabkii la aasay waxyaalo uun calaamaada ayaa lagu fahmi karaa waxaana inay yihiin dafiinu ljaahiliya wa kownu wujuudihi wujuudi rikaasi rikaaskaas helidiisa ahaanshadiisa way fii mawaatin dhul dhintay dhexdiisa in laga helana waa shardi mawaad maxaa loola jeedaa waa lam yajri calayhi milku muslim boos waxaad ka heshay qof muslima uusan iska lahayn ama haddaad qof gurigiisii iyo booskiisii inta soo gasho iska qodatid oo tira waxbaan ka helay ljaahiliya kaa shaqo kuma lihi dhul mawaadee cidlo ah waa inaad waxaa ka qodatid ood ka heshid waa kharaab ama qubuurtii jaahiliyadii oo kale qubuurtii jaahiliyada quburaha agtooda ay wax ku aasi jireen ayaad ka heshay markaas way marka sakadu ay waajib kugu noqonayso wa kownu wujuudihi wujuudi rikaasi rikaaska helidiisa ahaanshadiisa way fii mawaatin dhul dhintay dhexdiisa oo cidna uusan iska lahayn inaad ka hesho aw amase milkin ama milki dhexdiisa waa inuu ahaado meesha uu ka helay milkigaasoo axyaahu milkiga waajiduhu waajidu rikaasi rikaaska qofka helay uu nooleeyey ama adiga guri aad meel aada noolayso cid kaaga horreysay isan jirin oo qofkii ugu horreeyo guri ka dhigta ama ceel ka qota adiga aad tahay ama meeshaasaad ka hesha oo cidno isan kaaga horreey markaas way marka sakadoodu aada markaa dhiibayso oo laleeyahay waa waajib shuruudda wujuubi zakaati اlmacdini haadihi midani shuruudu wujuubi zakaati اlmacdin godkii dahabka iyo fidada laga qodanayay zakadiisii wujuubkeedi wujuubkaa shuruuddiisii halkan sheekhu wuxuu uga hadlay godka dahabka laga qodanayo oo fidada laga qodanayo isagana shuruudaha zakadeedu ay waajib tahay oo wax ah macruuf oo ilaa yowmina hada masaladani way socotaa oo waxaa weye dhulalka waxaa jira dhulal ilaahay dahab uu ku beeray oo ilaa yowmina hadaba laga qoto dahabkaas la qodanayo shuruuduu leeyahay marka zakadiisu ay waajib kugu tahay shuruudda wujuubi zakaati gud qalinka sakadiisii zakadaa wujuubkeeda shuruuddeeda wa huwa macdinku maa iladii kii woy yustakhraju lagala soo baxo min makaanin boos xaggiisa lagala soo baxaa makaankaasoo khalaqahu llaahu ilaahay uu abuuray macdinka tacaalaa ku dhahaya fiihi makaanka dhexdiisa uu qalinku abuuray oo dahab iyo fidla uu ku abuuray waa meel ilaahay subxaanaه wa tacaala macdanku abuuray macdanta dahab fidla loola jeedaa meeshaas ayaad kala soo baxday dahabkii iyo fidadii ithnaani laba shardi wey shuruuddaas shuruuddu khabarkeedii wey ithnaani laba shardi wey kownuhu macdinka ahaanshadiisa wey dahaban uu ahaado ow fida waxa meesha aad godka aad ka qodatay waa inuu dahab noqdo ama waa inuu noqdo fido laakiin dhagaxdan qaaliga haddaad soo qodatid dhagax qaaliga haddaad soo qodatid dhagaxa qaaligaa sakadiisu waajib ma ah ilaa inaad dhagaxda qof ka ganacsato tahay maal maalu tijaaro dhinaca zakadu ay uga waajibto maaha waxaad soo qodanaysa waa inuu dahab yahay ama fido wa kownuhu macdinka kownu maa yustakhraju waxa meesha laga soo saarayo ahaanshadiisa nisaaban inuu nisaab noqdana waa shardi nisaab inuu gaaro waa shardi oo nisaabkii dahabkay fidada hadda aanu soo sharxaynay intii garaamu hadda aanu soo sharxaynay inuu gaarana shardigu allah subxaana wa tacaala